waa risaalo yar oo kooban laakiin mawaadiicda ay kulminaysaa ay aad iyo aad mawaadiic muhiim u ah ay yihiin oo kitaabku isagoo xajmigiisu yar yahay haddana ilaa labiyo toban cunwaan ama mawaadiicah ayuu ka waramaa wuxuu ku bilaabayaa wax la yidhaahdo markuu muqadimada ka baxo towxiid arububiya ayuu ka waramaa rabbi subxaanahu wa tacaala inuu khaaliqa koonkan iskala yahay cidna aysan la wadaagin ayuu qeybta hore uga waramaa cunwaanka labaad towxiid alasmaa wasifaat allah asmaada iyo sifaatka uu leeyahay oo siduu allah naftiisa ugu tilmaamay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam allah ugu tilmaamay in loo daayo ah laguna sheego mowduucaasu ka hadli doonaa qodobka saddexaad towxiid aluluuhiya allah inuu macbuud yahay keligii cibaadada leeyahay cidna aysan la wadaagin ayuu kaga warrami doonaa sheikhaan arki doonna biidn illaahi tacaala wuxuu ka warrami doonaa qodobka yani canwaanka afraad arkaanu liimaan iimaankii aan naqiinay oo islaamnimo aan ku soo galnay muctaqadkii tiirarka uu lahaa ayuu noo sharxayaa arrimo fara badanna oo canaawiin kala duduwanna dhexdeeda wuu ku keeni doonaa uma iimaanka xadkiisa ayuu qodobka shanaad uga warramayaa cinda ahli sunna dadka ahlu sunnaha la yidhaahda agtooda maxaa iimaan la yidhaahdaa maxay ku tacriifiyaan ay ku qeexaan musanifka uu kaga hadli doonaa oo iimaanku inuu yahay yacni nudqi oo carabka lagaga dhawaaqo kelimadii shahaadateynka ahaa qalbiga laga ictiqaadiyo ficilka iyo jawaarixdana in laga sameeyo arrimahaas ayuu ka warrami doonaa qodobka lixaad oo cunwaanka ku jiraahi waxa weeye ahlu sunnuhu maxay ka qabaan xukumkii yacnii qofka dembi kabiiraa ku dhaco dembi weynoo kabiira ah qofka galaa oo ay macaasidaasi ka dhacdaahi xukunkiisu muxuu yahay cinda ahli sunna ayuu ka warrami doonaa oo ah madhabka khilaafsan madhabka ahlubidaca ayuu sheikhu ka warrami doonaa arki doona insha allahu tacaala cunwaanka toddobaad musanifku wuxuu kaga warrami doonaa saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabta nebiga mowqifka ay ahlu sunnuhu ka taagan yihiin muxuu yahay say u arkaan yacni masaladaasuu shiikhu aada uga warrami doonaan arki doona biidn illahi tacaala qodobka sideedaad oo cunwaanka sideedaad ah musanifka aalu beytka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ka warramayaa waa kuwe maxay muslimiinta ku leeyihiin arrimahaasoo dhan ahlubeyt yaa la yidhaahdaa muslimiintase maxay xaq ay ku leeyihiin waa maxay wuu ka warrami doonaa qodobka sagaalaad ama cunwaanka sagaalaad oo shiikhu uu ka warrami doono waa karaamaat alowliyaa dadka owliyada la yidhaha owliyaa-ullah oo khilaafsan owliyaau shaytaan karaamaadka ay leeyihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey ayana waxbuu ka ishaari doonaa iyo mowqifka ahlu sunnuhu ay ka qabaan qodobka tobnaad wuxuu musanifka kaga warrami doonaa dadka wulaatul umuurka la yidhaahdo yacni muslimiinta dadka madaxda u noqdaahi oo madaxweynayaashooda ahoo muslimiinta ihi xaqa ay leeyihiin iyo waxa dadka maarata raciyada ah shacabka waxaa ku waajibay laga doonaya inay kula dhaqmaan madaxdooda ayaa maaragtay uu ka hadlayaa yacni in ayaga la ateeco oo macruufka lagu ateeco asamcu waataaca ay leeyihiin ayay leeyihiin oo macruufka lagu ateeco inaanan maaragtay khuruuj lagu samaynin inaanan la ceebaynin masaa-ishaasuu shiikhu ka warrami doonaa qodobka koo iyo tobnaad ama cunwaanka koo iyo tobnaad waxa weeye shiikhu wuxuu ka warrami doonaa annahyu cani iljidaali fi ddiin diinta ilaahay oo maaragtay lagu murmo oo muran laga dhigto diinka lagu doodaa min simaati ahli lbidaci ka mid tahay aljidaal ahlu sunnaha way ka digi jireen masaladaasuu sheikhu aada uga hadli doona qodobka ugu dambeeyo ee labiyo tobnaad ee cunwaanka uu musanifku ka warrami doono waxa weeye altaxdiir min mujaalasati ahli alahwaa dadka ahlubidaca la yidhaahdo la fariisigooda lala fariisto in laga digo oo dadka looga digo maxaa yeelay qalbiga waa daciif weeye dadka ahlubidaca ah la fariisigooda lala fariistana qofka maskiinka ah way taiirin kartaa si marka qalbigiisa loo ilaaliyo in looga digo inuu bidac la fariisto marka labiyo tobankaas qodob oo shiikhuna uu ka soo uruuriyey sida uu kitaabka laftiisa ku sheegi doono muctaqadkii ahlu sunnaha ayuu risaaladiisa ku qoray sheekhaanna risaalada iskale cabdisalaam ibnu barjas ibnu naasir aal cabdilkariima la yidhaahdaa waa nin mucaasira weeye yacni ilaa toban sano camaluu mootan yahay yacni sheekhan waa nin ilaa wakhti dhow dhintay weeyaan risaalada aada u qiimo badanoo kutubtii ahlu sunnaha ee hore ayuuna kitaabkiisa ka soo uruuriyey wuuna noogu keeni doonaa muqadimadeenna kutubta ahlu sunnaha ah ishaarada uu ishaarayo ayaan arki doonnaa biidni illaahi tacaala kutubtan caqaa'idka ah sidaad ogtihiin caqiidooyinka ahlu sunnaha waxaaway kutub fara badan ayaa laga diiwaaniyoo laga qoray wakhtiga kutubtaas la qorayna waxay ahayd markii firaqa ay soo baxeen firqooyinka ahlu bidaca ah markii ay soo baxeen oo ay maaragtay ummaddii yacni maaragtay muctaqadkoodii iyo caqiidadoodii iyo diinkoodii inay ka fasaadiyaan ay u banbaxeen ay ducaad noqdeen si arrintaa looga hortago bay dadkeennii hore yacni wakhtigii salafka ridwaanullaahi calayhim ayay culammada kutub badan noo diiwaaniyeen oo muctaqadkaas ay kaga warramayaan kutubtaas markii la akhristo weliba quruunulmufadala saddexdii qarniyee hore kutubihii la qoray maalinta dadku ay akhristaanna wax badan baa dadka u badbaadayay maxaa yeelay waxyaalo badan oo aan diin ahayn oo dadka diin looga dhigo ayay kutubtaasi caddaynaysaa inayna diin ahayn ee maaragta dadkii ahlulahwaaga ahaa ama ahlubidaca inay leeyihiin ayay maaragta caddaynaysaa marka kutubahaas oo nahjigii salafu saalix lagu qoray a'immadeennii a'immatulhuda ay ku qori jireen in ay dadka akhrintooda badiyaan wax badan ayay ka taraysaa adduunkoodii aakhiradooda weeyaan kitaabkaanna kutubtaasunbuu ka soo guuriyey sheekhan raximahu llah bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi wsala allahu wasalama calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah iska leh wasala allaahu allah ha ammaano wasalama allah ha badbaadiyo oo ha nabadgeliyo calaa rasuulihi calaa rasuuliillaah rasuulka alleh allah ha ammaano hana badbaadiyo wa calaa aalihi ahalkiisana ilaahay ha badbaadiyo hana maaragtay ammaano iyo wa saxbihi asxaabtiisii ajmaciina dhammaantood ama bacdu musanifka muqadamada wuxuu ka bilaabaya ictiqaadu ahli sunna inuu kuu sharxo fa ina amaa bacdu intaa kadib faina ictiqaada ahli الsunnati wاljamaca huwa اdiin اlxaq اladii yajibu clى kuli muslimi an yactaqida id huwa ictiqaadu rasuuli اllahi salى اllahu عalيh wali waslm wصaxaabatihi اlkiraam radia allahu canhum faina ictiqaada ahli sunna dadka ahlu sunnaha ah waljamaaca oo jamaacada ahi ictiqaadkooda ahlu sunna waljamaaca dadka la yidhaahdo muctaqadkoodu huwa ictiqaadkaas oo ay ictiqaadiyeen oo ka diin dhiganayaan addiinu lxaqu diinkii dhabta ahaa ee xaqa ahaa weeyaan alladii diinkii yajibu oo waajib yahay calaa kulli muslimin muslim kasta kulligii wa muslimatinna way la jirtaa min baabi taqliib baa la iska yidhaahdaa rag iyo dumarba ay waajib ku tahay an yactaqidahu inuu ictiqaadiyo oo qalbiga uu ka rumeeyo ay waajib ku tahay weeyaan marka dadka ahlusunna la yidhaahdo ahlu sunna waljamaaca muctaqadkooda waa diinkii ilaahay nabiyulaahi maxamed usoo dhiibay salawaatu ullahi wasalaamu calayh id maxaa yeelay huwa ictiqaadkaasi oo ahlu sunnaha ahlu sunna waljamaaca ay leeyihiin ictiqaadu rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ictiqaadsanaa diinkiisii weeye wa saxaabatihi asxaabtiisii alkiraami wan wanaagsanaa radia allaahu canhum allaha ka raadi noqdee ictiqaadkoodii weeyaan marka ahlu sunna markii la yidhaahdo ahlu sunna waljamaaca laba kelimaa la israaciyey sunnada ahalkeedii iyo jamaacada ahalkeedii ayaa la yidhaahdaa ahlu sunna sunnada ay ahalka u yihiin waa sunnadee sunnada xagga luqada waxaa lagu yidhahdaa waa aariiqa waddada waddo ayaa sunna la yidhaahdaa ariiqadaasi waa tee marka waa alatii kaana calayha rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam min aqwaalihi wa afcaalihi wa taqriiraatih yacni waxaa la yidhaahdaa ariiqadii nebiyullaahi moxamed uu ku sugnaa oo dusheeda ahaa haddii ay tahay qowl uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa aqwaashiisa ka mid ah ficil uu nebigu sameeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taqriiraad oo nebiga agtiisa inta wax lagu sameeyey uu qiray sunnada waa taa weeyaan marka maxaa marka dadkan ahli loo yidhi wa summuu ahla sunna waxaa lagu magacaabay muslimiintii nahjigii nebiga raacay ahlu sunnaa la yidhi sunnada dadkeedii ayaa lagu magacaabay sababtu waa maxay liintisaabihim lisunati rasuuli اllahi sal اllau alيh wasalam duuna hayriha yacni waxay u nisbo sheegtaan ay ku abtirsanayaan nebiga ariiqadiisii salawaat اllahi wasalaamu calayh qowlkii nebiga kama baxaan ficilkii nebiga kama baxaan taqriiraadkii nebiga uu maarata ka sugnaada ou iqraariyoo sugay kama gudbaan weeyaan oo ma raacaan dadka madaahibta almadaahib alhadaama la yidhaahdo wadooyinkoodii ahlubidaca ahaa ma raacaan dadkaa sidaas horta ahlu sunna ayaa loogu bixiyey weyaan hadda sunnada waan garanay waa ariiqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii wadadaa raacana maxaa la yidhaahdaa waa ahluha ahlu sunna wey sunnadaasoo ahl u yahay weyaan aljamaaca xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa alfirqat almujtamicatu min annaas koox dadka ka mid a ah oo kulantayba luqad ahaan loo yaqaanaa firqo oo meel ku kulantay yaa la yidhaahdaa jamaaca la yidhaahdaa laakiin hadda yaa loo jeedaa waljamaaca maxaa loo jeedaa aljamaaca muraadka loo jeeda waxa weeye alladiina ijtamacuu cala alxaqi athaabiti bilkitaabi wasunna dadka ku kulmay xaqii sugnaa oo kitaabka ilaahay qur'aanka ku sugnaaday sunnada nebiga xaqii ku sugnaaday dadkaas yacni ku kulmay ayaa la yidhaahdaa yacni jamaacada kuwaasaa loo jeedaa oo ah saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim ayagaa u horeeyo asxaabtii nebiga u horeeyo waataabiciina lahum biixsaan iyo dadka saxaabada raacayee wanaagga ku raacay wanaagga ku raacay markii la yidhaahdo attaabicuuna lahum biixsaan saxaabadaas nebi moxamed raacay oo rumeeyey dariiqoodii dadkii raacay oo wanaagga ku raacay baa la leeyahay ixsaanay ku raaceen wanaaggii ku raacay ma khilaafin dadkaasi ilaa qiyaami saaca waa taabiciinay noqonayaan laakiin curfiga hadda waxaa loo yaqaanaa taabiciinta waa saxaabadii nebiga dadkii ay waxbareen ayaa la yidhaahdaa saxaabada nebiga dadkii ay waxbareen ardaydoodii ayaa loo yaqaanaa taabicuun laakiin cid kasta oo yacni ayaga raacday wanaagna ku raacday ilaa yowm diin jamaacadaasay soo gelayaan aljamaaca ayay soo gelayaan wey jamaacadaasi markay cabdullahi bn mascuud raadi allaahu canhu markuu jamaacada tacriifinayo jamaaca maxaa la yidhaahdaa jamaacada waxaa la yidhaahdaa buu leeyahay maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdag jamaaco waxaa la yidhaahdaa wixii xaqa waafaqo walow keligaaba aad noqotid keligaaba aad noqotid xataa haddaa keligaa tahay adaa jamaacadii muslimiinta maalayo siday dadkeenna ahlu sunnahana ay yiqiineen weeyaan marka ictiqaadka laga hadlayo waa ictiqaadi ahli sunna ahlu sunnana waa dadka sunnada nebiga ariiqadii rasuulka raaco calayhi salaatu wasalaam haddou ariiqadii nebiga khilaafo magacna uu la baxo yidhaahdaa aniga ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdaa sax ma noqonaya hadduu ficilkiisiina khilaafo ma noqonaayo diinkeenna waxaa ka mid ah nabiyullaahi moxamed la yimid allah keliya in la baryo oo cibaadada loo khalliso cid kalena aan la baryin haddii aad qabri bariso oo caafimaad weydiisato jinni weydiisato waad ka baxday haddaa afkaada waxaa rabto ka sheego ahlu sunnaan ahay dheh laakiin sunnadii waad khilaaftay diinkeenna nebiyulaahi maxamed uu la yimid waxaa ka mid ah haddii tawaaf meel la tawaafayo baytullaahi alxaraam in la tawaafo xataa masjidka nebiga lama tawaafayo oo masaajidda masjidka labaad ah tawaaf looma ogola haddii aad qubuur tawaafto oo maantan qabrigii toddoba jeer aad dawaafayso haddana ahlu sunna waljamaacaan ahay aad tiraahdo wax ka jiraahay ma jiraan waxba waa sheegasho iddicaa baa la yidhahdaa marka waa dadka yacni raacay nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam dariiqadiisii raacay hadday ictiqaad tahay haddii ay tahay suluukiyaad tahay dhan walbaba dadkii raacaa la yidhaahdaa ciddii khilaafta marka dariiqadaasi musanifku wuxuu leeyahay faman khaalafahum fii dalika faqad carada nafsahu liciqaabi اllahi shadiidi wa maqtihi wa ghadabii faman khaalafahum ciddii khilaafto saxaabadii nebiga ridwaan ullaahi calayhim fii dalika ictiqaadkaas oo dariiqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ah diinkii xaqa ah ku khilaafaay faqad carada wuxuu maaragtay u bandhigay nafsahu naftiisa wuxuu u bandhigay liciqaab illaahi alle ashadiidi ciqaabkii darnaa wa maqtihi caradiisa allah u caroodo wa qadabihi caradiisa ayuu u bandhigay wey waa qof usoo banbaxay rabo inuu ilaahay u caroodo allah subxaanau wa tacaala ciqaabo cid alle ciddii nahjigii saxaabada khilaaftay ridwaan ullaahi calayhim yaquulu sala allahu calayh waali wasalam rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay can alfiraqi alatii satakunu fii ummati can ilfiraqi kooxihii allatii kooxihii satakuunu ahaan doonto fii ummatihi ummaddiisa dhexdeeda ahaan doontahay isagoo ka warramaya wuxuu ka yiri oo ka sheegay wahiya firaqdaas ima kooxahaasi alaaun wa sabcuuna firqa saddex iyo toddobaatan koox weeye eh wuxuu rasuulku ka yidhi kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida wahiya aljamaaca markii nebiga uu tiriyey firqooyinka muslimiinta soo mari doono yuu rasuulku wuxuu ku sheegay inay saddex iyo toddobaatan firqadood noqonayaan yacni dadka muslimiinta ahaa yuhuudda ayagaa ka khilaaf badan nasaarada ayagaa ka firaq badan yuhuudda nebiga wuxuu ku sheegay koob iyo toddobaatan qaybood inay u kala bixi doonaan nasaaradana labiiyo toddobaatan qaybood inay u kala bixi doonaan muslimiintiibuu nebigu wuxuu ku sheegay saddex iyo toddobaatan kooxood inay noqon doonaan saddex iyo toddobaatan kooxood ayay u qaybsamayaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi kulluhaa saddex iyo toddobaatankaasi dhammaantood fi naari naartay gelayaan ilaa waaxida mid keliya mooye marka labaiyo toddobaatan waa naar ayaa loogu goodiyey hal midaa laga soo reebay maxay ku tusaysaa markaa arrintaa maxay tusaysaa dadka ahlu baatilka ah inay ka badan yihiin dadka ahlu xaqa ah mar walbaba ay ka badan yihiin lanna toddobaiyolabaiyo toddobaatan firqadood iyo hal firqo isku mid maaha labaiyo toddobaatankaas waa cala dalaal waay hal firqo keliyaha badbaadayso firqadaa badbaadaysaana waatee wahiya aljamaacatu wa hiya aljamaacatu weeyaan jamaacadana waa tan hadda aan soo sheegnay weeyaan waa tii hadda aan soo sheegnay aladiina ijtamacuu cala alxaqi athaabiti bilkitaabi wasunna wahum asaxaabatu wataabicuna lahum biixsaanin walow kaanuu qila haba yaraadeen hadday doonaan dad yarba ha noqdeen hadday doonaan dadka kitaabka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku kulmay oo saxaabadii iyo taabiciintii cid alle ciddii raacday ilaa qiyaami saaca ayaa loo jeedaa weeyaan jamaacadu waa kuwaas wey xadiidkan xadiid iftiraaqi lumma la yidhaahdaa riwaayaad badan uu leeyahay culamo fara badana soo saarta shiikhu markuu uu noo sheegaya dadkii soo saaray akhrajahu waxaa soo saaray xadiidkani alimaamu axmed imaamu axmed ibni xambal ayaa fii musnadihi ku soo saaray wa abu daawuuda abu daawuudna fii sunanihi buu ku soo saaray laakiin saxaabigu ka wariyey waa min xadiii mucaawiya mucaawiya xadiikiisa mucaawiya ibni abi sufyaan ayay kaga soo saareen wa ahrajahu axmed haddana imaam axmed uu soo saaray wbnu maaja ibnu maajahna fii sunanihi buu ku soo saaray wabnu abi caasimin ibnu abi caasimna fii sunanihi buu ku soo saaray yacni yowna laakiin ka soo saareen saxaabiga min xadiidi anas riwaayadii hore waxay ahayd mucaawiya riwaayadaanna yani qoladaanna waxay ka soo saareen anas ibni maaligay soo saareen anasay ka soo wwasafa nabiyu sal allahu calayhi waali wasalam hadihi ljamaaca wa wasafa wuu tilmaamay annabiyu sala allahu calayhi waali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam haadihi aljamaaca jamaacadan hadda la soo sheegoo layidhi kulluhaa fi nnaari ila waaxida wa hiya aljamaaca layidhi ayuu nebigu tilmaamay allatii jamaacadii salimat badbaaday min alwaciidi binnaari naar loogu goodiyo lagu tahdiido ka badbaaday ayuu tilmaamayo faqaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam jamaacada markuu tilmaamayay man kaana calaa mili maa ana calayhi wa asxaabi اlyowma man dad weeye qof weeye kaana ahaaday calaa mili maa shay oo kale ana aniguba calayhi shayga dushiisa aan ahay iyo wa asxaabii asxaabtayda waxay dushiisa ku sugan yihiin alyowma maantada la joogo yacnii shayga aniga iyo asxaabtayda aan ku sugannahay oo diinka ah dadka ku sugan ilaa qiyaami saaca qoladaas baa la yidhaahdaa jamaacada sifadaasna waa uu siiye weeyaan riwaayadan dambe man kaana alaa mil calaa mili ma ana calayhi اlyowma waasxaabii waxaa weeye akhrajahu اlaajuriyu alimaamu alaajuri ayaa kitaabkiisa fi shariica la yidhaahdo buu ku soo saaray wuxuuna ka soo saaray can cabdilaahi bni camr bni caas wey cabdillahi bni camr buu ka soo saaray sidoo kale wa akhrajahu abaraaniyu abaraanina wuu soo saarayo fi sahiiri wlwsati kitaabkiisa jaamic sahiirka iyo awsadka labadaabuu ku soo saaray min xadiii anas bni malikin anas bni malik buuna ka soo saaray weyaan markaan xadiikaas fiirino nabigu wuxuu yidhi kulluhaa fi naari ilaa waaxida kulluhaa fi naari ilaa waaxida marka la leeyahay kulluhaa fi naar macnaheeda lagama qaadanayo kulluhaa fi naari marka la yidhaahday firqooyinko dhan inay gaala yihiin lagama qaadanaayo lagama qaadanaayo kulluhaa fi naarida macnaha loo jeedo waxa weeye kulligood waxay camal faleen waxay ku camal faleen acmaal khilaafsan camalkii ahlujannaha ayay la yimaadeen oo khilaafu sunna ah lanna sunnadii nebigay ka baxeen weeyaan camalkii ahlu jannaha camal aan ahayn qofka khilaafana oo la yimaado camalkii ahlu jannaha camal aan ahayn qofkii sameeyo waa mutawacad binnaar wey sidaa darteed bay culammada kale farqiyaan markaad tidhaahdid fi nnaar markaad tidhaahdo iyo markaad tidhaahdo asxaabu nnaar labaa loo kala qaadaa fi marka la yidhaahdo macnaheedu ma aha waa mukhallad fi nnaaro naartuu gelayaa ma aha waxaa weeye muraadka laga leeyahay fi marka la yidhaahdaa in la cadaabo khilaafu sunnihii uu sameeyey lagu cadaabo laakiin uusan cadaabka ku waarina laga soo saaro fi naari marka la yidhaahdo laa yukhalladu fi naar maadaama uu muslim yahay sunnadaa uu khilaafay sababteed buu maaragta lagu cadaabaya weyaan laakiin markaa tidhahdid asxaabu naar markaa tidhaahdo waa ahlu naari wey naarta ahalkeedii weeyaan waana mukhalladuun fi naar wey naartaa lagu waariya asxaabu naar marka la yidhaahdo marka farqigaasay kale leeyihiin marka hadda uu nebigu yidhi kulluhaa fi nnaari ma ahan in ay kulligood naarta ku waarayaan ay kufaar yihiin laakiin waxa weeyaan waa waxay khilaafeen sunnadii nebigay khilaafeen naar baana loogu goodiyey allah subxaanahu wa tacaalaana naarta ku waarin maayo haddii ay galaan weeyaan macnahaas sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullahi calayhi ayuu ah, ku tawjiihiyaa sidaas ayuu ku fasiraya markuu fi uu maarata macnaheeda fasirayo farqigaasoona u sameeyaa weeyaan ahlu sunnihiibu marka warkoodii shiikhu noo wadaa wuxuu leeyahay fahada daabitu ahli sunnati waljamaaca fahaada midkan aan soo sheegay xadiidkan xadiidkan hadda aan ka soo hadalnay oo iftiraaqu lumma ah waa daabitu ahli sunnati waljamaaca dadka ahlusunna la yidhaahdo ahlusunna waljamaaca la yidhaahdaa xadkooda ama tacriiftooda ama qeexidoodii weeyaan daabit marka la yidhaahdo bimacnaa xadkii baa loo jeedaa ama tacriifintii qeexitaankii la qeexayay ayaa la yidhaahdaa sidaasaa lagu tilmaamaa mutamasikuuna kuwa qabsado weeye bisunati rasuuli illaahi sal allahu calayh ali wasalam nabiyulaahi moxamed sunnadiisa kuwa ku dhego oo qabsaday weeye wa sunnati khulafaa'ihi raashidiina khulafadiisii hanuunsanaa raashidiinta ahaana sunnadoodii dadka qabsado weeyaan caaduuna kuwa qaniino weeye calaa daalika yacnii arrintaas sunnadaasi binawaajidi goosdambeedyadooda ku qaniino weeyaan goosdambeedkay ku qabsadaan yacnii aaday ugu dhegan yihiin wuxuu halka ishaarayaa xadiidkii sunanka ay warinayeen xadiidkii abu daawuud iyo kheyrkiiba ay soo saareen xadiidi cirbaad ibnu saariya ayuu ishaarayaa nabigeenna markuu sheegay oo yidhi fainahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira qofkii aniga gadaashayda noolaado wuxuu arki doonaa khilaaf fara badan ayuu muslimiinta ku dhex arki doonaa markaasuu markuu khilaafkaa sheegay buu dawadii looga bixi lahaana nebiga raaciyey oo yidhi facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin markaad khilaaf aragtaan waxaad laasimtaan sunnadaydii oo nabilaahi maxamed ou lahaa oo diinka uu ka tegay oo kitaabkii sunnadii ah iyo sunat alkhulafaaءi اraashidiin almahdiyiin dadkii saxaabadii ridwaan calayhim khulafaa raashidiin sunnadoodii qabsada wey markaasuu yidhi caduu alayha tamasakuu biha wacaduu calayha binawaajid sunnadaas markaad qabsataanoo ku dhegtaan goosdambeedkana ku qabsada annawaajid goosdambeedka waa lagu fasiraa miciyada waa lagu fasiraa waxbay culammadu ku sheegaan weeyaan marka ilkaha maarata gooshiha ku qabsada oo aad ugu dhaga weeyaan walidaa sidaa daraaddeed kaanuu waxay ahaayeen dadka ahlusunna waljamaaca la yidhaahdaa alfirqat annaajiya kooxdii badbaaday ayay ahaayeen fahum ayagu naajuuna marka firqa naajiya la leeyahay maxaa loo jeedaa fahum fahum ayagu naajuuna kuwa badbaada weeye min annaari naar bay ka badbaadeen yowma alqiyaama saalimuuna kuwa badbaadeen weeye adduunka markii la joogo min albidaci bidcooyin ka badbaadeen fii haadihi اdunya adduunkan dhexdiisana bidci ka badbaadeen marka firqa naajiya marka la yidhaahdo waa koox badbaaday weeye waa jamaacadii hadaaye aanu xadiidka u tilmaamay weeyaan maxay ka badbaadeen laba shay bay ka badbaadeen adduunka waxay ka badbaadeen ay ka nabadgaleen bidacdii iyo sayqigay ka badbaadeen maxay uga badbaadeen bitamasukihim bisunna qabsashada ay sunnadii rasuulka ku dhegeen calayhi salaatu wasalaam aakharana maxay ka badbaadeen cadaabkii bay ka badbaadeen waxay uga badbaadeen ku dhaqankii diintaas kitaabkii iyo sunnadii aharkii ay qabsadeen ayay ku badbaadeen weeyaan marka labadaas wa fa hum ayagu naajuuna kuwa badbaadeen weeye min annaari naartii bay ka badbaadeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha marka waa shay sugan qofkii sunnada nebiga qabsado calayhi salaatu wasalaam siday tahay ugu dhaqmaahi inuu adduun iyo aakharaba badbaadayo adduunkan inuu zeeqa ka badbaadayay bidacda aakharana inuu cadaabka ilaahay ka badbaadayo lanna rasuulkii buu raacay salawaatu wasalaamu calayh saalimuuna kuwa badbaadan weeye min albidaci bidcooyinkii bay ka badbaadeen fii hadihi dunya adduunkan dhexdiisana bidcooyinkii bay ka badbaadeen wa kaanuu waxay ahaayeen waxay noqdeen alfirqat almansuura kooxda loo gargaaro ayaga weeyaan firqada iyo kooxda loo gargaaro oo alle agtiisa looga gargaaro waa ayaga weeyaan firqadaas oo aljamaaca la yidhaahdo oo hadda alfirqa naajiya lagu soo sheegay maa ana calayhi wa asxaabi nebigu ku sheegay aljamaaca lagu sheegay firqadaasi waa taa'ifa almansuura waa loo gargaaraa meel kasta ay joogaan ilaah iyo zaman kastoay joogaanba allah waa u gargaaraa waxaana tusay inay daa'ifa almansuura tahay liqowli nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabigeenna hadalkiisii oo canhum ayaga uu ka sheegay uu yidhi laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina xataa yaatiyahum amru llah wahum daahiruun laa tasaalu ka zuuli mayso daa'ifatun koox oo min ummatii aniga ummaddayda ka midihi daahiriina kuwa guulaysanaya inay yihiin weligood oo cadowgooda ka guulaysanayaan ka sarraynayaan xataa yatiyahum amr llah ilaa amarka ilaahay u yimaado oo qiyaamihii laga gaaro weeyaan ilaa qiyaamaha uu ka dhaco wa walxaalu hum ayaguba daahiruuna ay yihiin kuwa haalibiinta ah libta iyo guusha dadka iska leh oo cadowgooda ka guulaysta ay yihiin aa'ifada ka zuuli maysa weeyaan firqa naajiya ama aa'ifa almansuura waxaasoo dhan iyo kuwa soo sheegna waa magacaas weeyaan akhrajaahu xadiidkan waxaa soo saaray akhrajaahu waxaa soo bixiyey yani bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray fi saxiixayni bay ku soo saareen bukhaarina saxiixiisa ku soo saaray imaam muslimna saxiixiisabuu ku soo saaray min xadiii muiirat bni shucba saxaabiga muqiirat bni shucba la yidhaahdana nebiga ayuu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulka hadalkaas yiri ayuu ka wariyey weyaan aahiriinadaan marka ilaahay rasuulka uu noo sheegay aahiriinadaan macnaheeda uhuurkani muxuu yahay wauhuuru hunaa bimacna nasri sheekhaa noo fasirayo uhuurka halkan waxaa loo jeedaa bimacna nasri gargaar wey markaasuu aayaddaa daliishadoo yidhi qaala tacaala fii suurati safi wuxuu ku leeyahay faayadna aladiina aamanuu calaa caduwihim faasbaxuu daahiriin aayadda waxay ka sheekaynaysaa nebiyulaahi ciisa yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah kama qaala ciisa bnu maryama lilxawaariyiina man ansaarii ila allah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llah faamana aa'ifa wa kafara aa'ifa markii nabiyulaahi ciisa qolana way rumaysay qolana way ku kufrisay markaasuu allah wuxuu yidhi faayadna aladiina aamanuu calaa caduwihim faasbaxuu aahiriin qoladii muminiinta noqotay oo iimaanka nabiyulaahi ciisa raacday ayaan xoojinnay markaasay cadowgoodii baanu ka xoojinay kolkaasay fa asbaxuu waxay noqdeen daahiriina kuwa haalibiinahoo libti iyo guusha ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala oo cadowgooda uu ka siiye weyaan marka duhuurka halkan inay tahay yani bimacna alhalaba ayuu iyo wanasri uu yahay ayuu kuugu sheegay weyaan weli isagoo tiibuu nuusi fasirayaayo wa qaala markaasuu sheikhu wuxuu leeyahay allah baa wuxuu yidhi waina jundanaa lahum lhaalibuun fii suurati saafaat walaqad sabaqat kelimatuna licibaadina lmursaliin inahum lahum lmansuuruun wa ina jundanaa lahum lhaalibuun ayagaa haalibiina jundiga waa ciidanka allah waa dadkii atbaacdii rususha muminiintii weeyaan ayaga ayaa haalibiinahoo kuwa guulaysta ah weeyaan fahum ayagu haalibuuna kuwa guulaysta weeye oo libta hela mar walbaba bisayfi wasinaan markay macraka ayagoo mujaahidiin fii sabiili illaah ah oo u dagaalamaya litakuuna kalimat ullaahi alculya ay macrako iskaga hor yimaadaan cadowgoodii oo ayagana u dagaalamayay inay kelimatulkufri kor noqotaahi way ka qaalib noqdaan maxayna ku qaalib noqdaan bisayfi seef iyo wasinaani warmaha caaradooda ay ku maaratay kaga ay ku guulaystaan weeyaan ayaga cadowgooda xoog uga adkaada wey aw amase waxay ku guulaystaanoo haalibiin ku yihiin bilxujati walburhaan haddii xataa macrakada looga xoog badan yahay oo laga badan yahay markii laakiin la joogo xaqa caddayntiisa xagga xujada iyo maarata daliilka ayagaa muuqasho badan weeyaan burhaanka waa xujadii un wey alburhaan walxuja waa isku bimacna daliil iyo sultaan iyo waa isku wada mid weeyaan marka aa'ifadaasi waa aa'ifa almansuura waa firqa annaajiya wa aljamaaca jamaacat lmuslimiin dadka maalayo jamaacadaasi marka laba miday tahay mid waxaa la yidhaahdaa waa jamaaca siyaasiya wey oo ah dadka muslimiinta marka ay madax leeyihiin markay madax leeyihiin waa jamaaca baa la yidhaha waa in la ilaaliyo la dhowro jamaacadaasi madaxdoodii iyo dadka wadajirkoodii oo jamaaca siyaasiya la yidhaahdaa waxa weeye diinkeennu wuu ixtiraamaa waana la qiimeeyaa haddayna marka dowlad muslimiinta aysan lahayn oo aimo iyo madax ay silayihiin aynan jirinna jamaacada waxaa waaye marna baaba'da eh dadka ahluxaqa ah ayaa mar walba maala jamaacadaas haba yaraadaan hadday doonaan ayagaa maalaya dadka jamaacada maalayana waa dadka ahlu sunnaha ah wey waa dadka ahlulafarka la yidhaahda wey waa dadka ahluxadiidka la yidhaahda wey waa dadka alfirqa naajiya la yidhaahda wey waad ogtihiin muslimiinta waxa markay soo mareen yani firaqii ikhtilaafaadkii iyo bidacdii wixii lasoo maray wuxuu ilaahay ku badbaadiyey dadka muslimiintaa ahlulaarkii dadka ahluxadiidka ahaa sunnada ayagaa u istaagi jira mar walbaba difaaceeda ahlubidaca inay ka difaacaan kitaabatan ay wax qoraan yani maarata duruus jeedin kutubta maarata dadka loo akhriyo sunnada la nashriyo arrimahaasoo dhan bay maarata weligood ugu gargaari jireen weyaan marka marna lagama waayo daa'ifadan mansuurada ihi inay jirayso lagama waayo weligeed way jiraysaa weyaan wa hum firqada naajiyada ah firqatun koox weeye waaxidatun oo keliya ah laa tatacadad aanan tiroobin ma tirowdo ma tiro badato waa hal mid weeyaan walidaa sidaa darteed baa summuu lagu magacaabay biljamaacati jamaaco ayaa lagu magacaabay lama oranin jamaacaat lama dhihin soo ma jeedi jamaacaad lama dhihinoo lama jamcinin oo alif iyo ta laguma darin jamaaca baa lagu magacaabay ma tirowdu waa hal jamaaca wey qaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye famaadaa maxaybaa bacda alxaqi xaqa gadaashiisa ahaaday ila dalaalu bimacnaa maa bacda alxaqi ila dalaalu w xaqa gadaashii waxba ma aha ilaa baadi unbaa ka dambayso macnaha marka waxa weeye firqadan wuxuu musanifku yidhi waa jamaaca waaxida wey waa firqa waaxida ma tirowdo muslimiintu waa jasad waaxida wey waa hal firqay leeyihiin kooxa iyo jamaacaad tacaduday wax la yidhaahdo firqooyin ma jiraan waad ogtihiin markaad kutubta caqaa'idka markaad ku wada laabataan waxaad arkaysaan meel jamaacaad ay ku qoran tahay ma soo helaysid kama dhex ama sunnadii nebiga calayhi salaau wasalaam ama kitaabka qur-aanka ma ka helaysid jamaacaad waxa la yidhaha meelay ku qorantahay alimaam axaawi caqiidadiisa mashhuurka ah caqiidadiisa caqiida taxaawiya la yidhaahdaa meelo badan buu kaga hadlaa jamaacada markuu ka hadlayo wuxuu leeyahy wanatabicu sunata waljamaaca sunnadaanu raacaynaa jamaacadii baanu raacaynaa jamaacaad ma dhihin soo ma jeedin wanajtanibu shuduuda wاlkhilaafa wاlfurqa waxaan ka fogaanaynaa shaadnimada in jamaacada laga dhex baxo oo maaragtay bidco looga dhex baxo yacni seef looga dhex baxo iyo khilaafka iyo furqada kala tegana waanu ka fogaanaynaab haddaan ahlu sunno nahay ayuu leeyahay meel kale wuxuu ku leeyahay alimaam الطaxaawi fii caqiidatihi wanara اljamaacata xaqa wasawaaba wاlfurqata zaygan wacadaaba waxaan arkaynaa buu leeyahay jamaacada waxa la yidhaahdo inay tahay xaq oo sawaabna ay tahay ay toosan tahay furqada iyo khilaafka iyo tafaraaruqa iyo kala tagsanaantuna zayq inuu yahay baail dalaal inuu yahay iyo cadaab inuu yahay furqadu waa cadaab wey marka muslimiinta halkaa jamaacay leeyihiin jamaacaad wax la yidhaahdo diinteennu ma taqaano maantana waad arkaysaan caalam intaasoo firqado intaasoo kooxood ayaa jamaacaad lala wada baxaa mid walbana ay sheeganaysaa naxnu cala alxaqi annagaa ahlu sunnihii maalayno annagaa cala alxaqi ah annagaa kida ah. waa iddicaa jamaaca waaxida islaamka ogol yahay jamaacaadkan magacyada lala baxay ama soomaaliya ha noqoto ama muslimiinta ha nala qabene kulluhaa waa wada baatil wey wax ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa ay raalli ka yihiin ma aha in koox muslimiina oo hal qiblo leh oo hal rasuulkooda nebiyulaahi muxamed yahay hal kitaab leh yacni maaragtay macbuud keliya wada caabudayo toban kooxood inay u qaybsamaan wax shareecadeennu ay ogashahay male ma jirto weeyaan xataa hadday ku magacaabaan jamaacaad dacwiya waa baail wey jamaacaad dacwiya ma jiraan jamaacaad dacwiya wax la yidhahda ma jire jamaaca waaxidaa jirto hal jamaaca muslimiintu leeyihiin wey sidaa darteed buu shiikhu yidhi wahum firqatun waaxida laa tatacadad waa koox keliya aanan qaybsamin ma qaybsanto ma tiro badato sidaas baana loogu magacaaba aljamaaca magaca jamaaca la yidhahda loogu baxshay weeyaan walaysa lahum ma laha jamaacadaasi ismun magac oo yucrafuuna bihi lagu garto isimkaasi ayaga lagu garto siwa alislaami wasunna islaamka iyo sunnada waxaan ahayn laguma garanayo calaamadda shayga lagu garanayay leeyihiin waa alislaam waxa soo raaco asunna iyo wamaa dalla wixii ou tusay calayhimaa islaamka iyo sunnadaasi ay tusiyeenoo min alalfaadi alfaada sharciga ah alfaada sharciga ah oo sunnadii iyo maaragtay iyo iyo kitaabku ay tuseen islaamku ou tusay taa unbaa maaragtay ayaa calaamadu ahoo aho magaca u lagu yaqaanaa weya kow islaam way leeyihiinoo ilaahay baa muslimiin ku tilmaamay allah wuxuu leey huwa samaakum lmuslimiina min qabl wa fii horay baa muslimiin nala koy diimihii hore muslimiin bay ahaayeen ambiyadii rusushii lasoo diroo dhan nabiyulaahi maxamedna waqtigiisii muslimiinu ilahay nagu magacaabay sunnadana waa tan hadda aan kasoo sheekayno sunadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa marka ay tuseen alfaadda ay tuseenna waxaa ka mid ah ahlulahar maxaa yeele aahaarta waa kitaabka qur-aanka sunnada nebiga ahalkiisii weeyaan iyo aqwaashii saxaabadoo la raaco waxaa la mida ah ahlulxadii haddaad tidhaahdo waxaa la mida ah alfirqa naajiya oo firqadii aan ka soo hadlaynay ah waxaa ka mid a ah alطaa'ifa almansuura yacni magacyadaasoo idin alintisaab ilaa salaf saalix loo nisbo sheegto alfaadda la yaqaano oo la ogol yahay waa taas weeyaan maxaa yeelay waxaa tusaya nusuustiibaa ku tusayso marka alfaadaasaa la rabaaye magacyo jeebkaada ah inaad iska baxsato ood muslimiinta ku kala geysaahi ma ahan magac ay leeyihiin ma jiro hadal aad u qiimo badanoo imaam maalik nooga soo guurinaya sheikha raximah اllah qaala alimaamu maalikin raximah اllahu tacaala imaamu maalik qaala alimaamu imaamkii wuxuu yidhi maalikun ahaa raximah اllahu allah u naxariiste eh ahlu sunnati laysa lahum laqabun yucrafuuna bih laa jahmiyun walaa qadariyun walaa rafidiy ahlu sunna dadka ahlu sunnaha la yidhaahdaa laysa lahum laqabun naynaas ama koofaar hadba wixii la yidhaahdo ay leeyihiin ma jiro oo yucrafuuna bihi lagu garto nnaasay leeyihiin naanays ay leeyihiin lagu yaqaanaahi ma jiro islaam muslimiinta aan sunnaday iyo aanan ahayn laqab gooniyo dadka ahlu sunnaha leeyihiin ma jiro laa jahmiyun jahmi looguma abtiriyo looguma nisbeeyo oo waa jahmi lama yidhaahdo walaa qadariyun waa qadari lama yidhaahdo walaa raafidiyun waa raafidina lama yidhaahdo jahmi marka la leeyahay firqooyinka waad og tihiin oo caalamka soo baxay muslimiinta soo dhex maray caalamulislaami soo maray mid walbaba ama ninkii sheekha u ahaaye muasiskan fikraddan watay yaa loogu magac daraa ama waxa ay aaminsan yihiin muctaqadkooda loogu magac daraa ama ficil ay sameeyeen baa loogu magac daraa hadda jahmi baa la yidhi waxaa loogu magac daray jahm ibnu safwaan asamarqandi ninka la yidhaahdo ee aad og tihiin oo mubtadica ah ayaa loogu magac daraa sifaadka ilaahay iyo asmaadiisoo dhanba diido wada inkiro aad og firqooyinka marka laga warra firqa jahmiya la yihahda sifaatka ilahay o dhanba tacdiilso yaa la yidhaahdaa jahmi bnu safaan ninkaa la yidhaahda baana ay ku abtirsadaan jahmiyiin baa la yidhaahdaa qolada kale qadariyaa la yidhaahdaa nima qadariyada qolada la yidhaahdana waxaa qadariya loogu bixiyey waa nufaat lqadar qadarka allah ayay inkiraan oo waxay leeyihiin almru unuf hadday bilaabanayaana wuxuu ilaahay qadaray oo hore u xukumay maba jiraba saasay qabaan wax walba hadday bilaabanayaan allahna maba ogabay qabaan kuwa qulaadooda ihi shayga ma ogaada ilaa markuu dhaco kadib buu ogaadaabay ku leeyihiin yacni waa dad maaragtay oo wakhtigii saxaabada bayba qadariyiintu way horreeyeenoo soo baxeen wakhtigii ibni cumar cabdullaahi ibni cumar baa loo sheegay dad sidaa dhahayo qadarka ka hadlaya baa jiro markaasuu yidhi u sheega ana bariiun minhum wahum buraau minii inaan beri ka ahay ayaguna beri iga yihiin u sheega buu leeyahy marka nufaat lqadar baa la yidhaahdaa marka maadaama qadarkii ay inkireen baa ayaga qadariye loo baxshay qadarka inkireena loogu bixiye weyaan walaa raafidiyun raafidina waxaa la yidhaahdaa qoladan shiicada ayaa waxaa la yidhaahdaa magaca loogu wax loogu magac daray ninka la yidhahda zayd ibni cali ayaa yacni ardaydiisii waa aalibeytkiibuu ka mid ahaa marka ardaydiisii marka kooxdii wax ka baranaysay ayaa qolo waxay yidhaahdeen abubakar iyo cumar ka waran abubakar iyo cumaraa la weydiiyey abubakar iyo cumar uu ammaanay u taraxumay raxmatullaahi calayhim uu yidhi ilahi u naxariis dad wanaagsan bay ahay nimankaana waxay qabeen raafidada ah shiicada ahi abubakar iyo cumar bay caayaan oo lacnadaana ilaahay ugu dhawaada lacnadooda marku yanii yidhi oo u taraxumayo raxmatullaahi calayhim calayhima allah u naxariista markuu yidhi ayay majliskiisi ka kaceenoo uga tageen markaasuu wuxuu ku yidhi rafadtumuunii buu yidhi waa tuurteen miyaa buu yidhi marka sidaasaa raafida loogu bixiye weyaan qoladii marka ku hartay ayaa qoladan hadda shiicada zaydiyada la yidhaahdo zaydkaasaa loo nisbeeya zaydiyadana waa kuwii asaga ku haray laakiin aana cumar iyo abubakr lacnadin oo isaga ku haray oo raacay muctiqidkiisi qaatay baa zaydiya la yidhaahdaa raafidada marka waa kuwan alimaamiya alina cashariya hadda la yidhaahdo alkhumeyniya oo taqaanaan eraaniyiinta iyo imado ummado badan iyo ay maarata xataa kuwan hadda xuutiyiinta la yidhaahdo yeman ka dagaalamaya iyo waxaasaa raafida laisla yidhaahdaa waa ahlurafdi weeyaan marka looguma abtiriyo qofka ahlu sunnaha ahi magac khaasa aan sunnada ahayn looguma magacaabo weeyaan wasu'ila raximahu llahu imaamu maalik baa la weydiiyey allahu naxariistee can sunnati sunnadii baa laga weydiiyey oo la yidhi sunnadana bal nooga waran faqaala markaasu wuxuu yidhi maa lasma lahu siwa sunna maa shay weeye lasma lahu laa isma lahu magacuu leeyahay aynan jirin siwa sunnati sunna mooye wax kale aynan ahayn bimacnaa wax la weydiinaya can ahli sunna weye can sunata markuu leeyahay can ahli sunna lagu weydiy ahlu sunna la yidhaahda markaasu wuxuu yidhi axadka aanan magac sunnada aan ahayn sunno mooye wax kale magac aynan u ahayn ayaa la yidhaahdaa dadkaa weeyaan yacni shiikhaa noo fasira wuxuu leeyahay ana ahla sunnati ahla sunnaha waxaa dadka la yidhaahdaa laysa lahum ismun magac ma laha oo yunsabuuna ilayhi magacaa loogu abtiriyo siwaaha sunnada wixii ka soo haray ah siwaaha sunadii ka soo haray oo loogu abtirinaya lama arka weyaan wacaqiidat salafi saalixi cuniya bitowhiiqiha wa bayaani adilatiha wa sharxiha jamaacaatu min alaimati اlkibaari wacaqiidatu salafi wacaqiidatu salafi dadkii horeeyey asaalixi ee wan wanaagsanaa caqiidadoodu cuniya waxaa u qasday oo ka murugooday bitowhiiqihaa sugitaankeeda la sugo wa bayaani adilatihaa daliilkeeda caddaynteeda la caddeeyaa wa sharxihaa sunnadaas caqiidadaas caqiidatu salafi saalix sharxeeda la sharxaahi jamaacaatun baa u qasdeen oo ka murugooday weyn oo min ala'immati alkibaari a'immadii waaweynayd ka mid ahaa hadda ficilkan cuniya baa loo dhigay wuxuu u samaysan yahay calaa siiqati almabniyi lilmafcuul ama almuayiru siiqa waxa la yidhaahdo majhuul ahaanu u banaysan yahay laakiin musama ahaana loo laqbaya sidaasaa lagu arkay baa la yidhaahdaa maxaa yeele jamaacaatun taas baa faacilkii cuniye ah a'immadii waaweyneyd qolo ka mid ah ayaa caqiidadaasi sugay oo kutubtooda ku sugay oo daliilkeedii caddeeyey oo sharxay yacni a'imo aad waaweyn oo qiimo badan ayaa caqiidadii salaf saalix maaragtay sidaa uga murugooday ugu dadaalay weeyaan salaf saalixna alquruun almufadala lagu magacaabaa saddexdii qarni oo nebiyulaahi moxamed uu taskiyeeyey ou leeyahay khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadkaasaa la yidhahda quruuntaas oo quruunta fadliga lahayd dadkoodii baa la yidhaahdaa dadka u nisbo sheegtana oo dadkaa raaco manhajkoodii iyo nahjigoodii sunnadoodii ariiqadoodii raacana assalafiyuuna la yidhaahdaa waa magacaasay leeyihiin weeyaan maxayna uga maxay maaragtay eh, jamaacaadkaasi ay ku sharxeen ay ku sugeen fii musannafaatin kutub la alifay oo la sannifay kaiiratin fara badan istiqlaalan wa dimnaa istiqlaalan gooni ahaan oo kutubtii caqiidada keligeed ayaa gooni ahaan loo ay u alifeen wa dimnan iyadoo kutub kale ku dhex jirtana way alifeen weeyaan hadda maalan imaam albukhaari yani waxaad arkaysaan kitaab kitaab alcaqiida la yidhaahda buu leeyahy kitaab alictiqaad kitaab atawxiid ayaa bukhaariga naftiisa ku jira kitaab atawxiid imaamu muslim kitaab aliimaan la yidhaahdabauba kitaabka u hormarinayaaba qeybtiisa hore uu ku qoraya wahaakada kutubta sunankiina waa wada sidaa kutubtaas dimni ahaan bay ugu dhex daraan waxaa soo haray aimo fara badanoo gooni u samaysayba kutubta caqiidada gooni usoo dhigtay axaadiisteedii gooni usoo saartay ayaa la yidhi caqiidatusl kutuba noo tirin doono musanifka aan arki doonno weyaan minhaa kutubtaas waxaa ka mid a almualafaatu kutubtii la alifay oo la sanifay almawsuumatu yacni lagu calaamadeeyey oo lagu tilmaamay bisunnati sunno lagu magacaabay magaca sunna la yidhaha lagu magacaabay oo loo jeedo ay lmuctaqad wixii la ictiqaadinayay baa loo jeedaa ictiqaadka caqiidadii ah weeyaan wahiya kutubtaasi tarbu way ka iyaadi way ka kor noqonaysa way ka badani calaa miatayni wahamsiina mualafa laba boqol iyo konton kitaab oo la alifay way ka badan tahay kutubta caqiidada ahlu sunnaha ama dimnan oo kutub ku dhex jirto qaarkood xataa fiqigiiyo ku dhex daran sida ibn abi zayd alqayrawaani oo kaleeto iyo fiqiga xataa lagu bilaabaa lagu daraa axaadiista lagu daraa amase isagoo mustaqilahoo gooniya kitaab gooniya laga alifaa weeyaan minhaa kutubtaas marka kutubtii buu noo tirinaya ahlu sunnuhu ay horey u qoreen qadiiman kutubtii la qoray buu noo wada tirinaya marka magacyada ay u bixiyaan caqiida waa loo bixiyaa alcaqiida baa la yidhahda ictiqaad waa la yidhaahdaa assunna waa la yidhaahdaa aliimaan magacyada waa loo bixiyaa waxaa loo bixiya alshariica loo bixiya altawxiid baa loo bixiya magacyahaasoo dhan waa hal magaxal madmuun keliya ay wada qaadanayaan oo muctaqadkii ahlu ah weeyaan minhaa kutubtaa waxaa ka mid ah aلsunة لبن أbi شhaybة بn abi shayba kitaabkiisa sunna la yihahdo ilaa musanifka yani wuxuu noo tirinayaa sideed iyo afartan kitaab oo caqiidada laga alifay buu tirinaya waa iska maraynaa marka waa iska tirinayna kan koobaad waxaa waa asuna libni abi shayba sheekha ibn abi shayba la yidhaahdo ayaa kitaabka sunna la yihahda iskale wa sunna limaam laxmed ibni xambal usuulu sunnana waa la yidhaahdaa oo imaam axmed ibn xambal ou leeyahay wasuna bn abi caasimi ibn abi caasim kitaab uu leeyahay sunna la yihaahdo asuna cabdilaahi bni axmed yani cabdulaahi bni axmed ibni xambal imaam axmed wiilkiisii oo maarata isagana ninka ahlu aimadoodii waaweyneed ka mid ah kitaabka asuna la yihaahdo uu leeyahay wasuna lilkhalaal yani kitaabkaas sheekha khalaal la yihaahdo uu leeyahay asuna laxmed ibn lfuraat ibn abi mascuud alraazi kitaabkaas asunna isagana uu ku magacaabay caqiidadiisii wasunna lisad ibni muusa asad ibni muusa kitaabkaas sunno la yidhaahda buu leeyahay wasunna libni اlqaasim saaxibi maalikin imaam maalik ibni anas saaxiibkii ahaa kitaabkaas sunna la yidhaahda buu leeyahay wasunna limuxamed ibni salaam albikandiyi yacni sheekhaas moxamed ibni salaam la yidhah asana kitaab sunna la yidhaahda buu leeyahay wasifaatu wاlraddu cala اljahmiya kitaabka aifaat waradd cala ljahmiya la yihaahdo radinta jahmiyada la radiyo nucaym ibn xamaad alkhusaaci kitaabkiisaas uu leeyahay weyaan wa sunna ibn اram ibn اlram shiikha la yihaahdo kitaabkaas sunna la yihahda buu leeyahay wa sunna lxarb ibn ismaaciil alkarmani shiikaas kitaabkaas sunna la yihahda buu asna alifay wa sunna libni abi xaatimin ibn abi xaatim oo aad garanaysaan isagana saaxibu sunna ah kitaabkiis sunna la yidhaahda buu leeyahay wa sunna libni abi dunya ibni abi dunya kitaabka sunna la yidhaahda buu leeyahay asunna libni jariir اtabari ibni jariir الtabari oo mufasirkii aad taqiineenna kitaabka asunna la yidhaahda buu leeyahay atabsir atabsiir fii macaalim اddiin isla ibni jariir الtabari ayaa aydan isagana iskale kitaabkaas atabsir fii macaalim اddiin la yidhaahdo yacni ayuu leeyahay wasunna liلطabaraani طبراني شيخ اللي كتاب كاسولية وصلنا لأبي شيخ الأصبهاني أبو abushayk ninka la yidhaahdo sheekhaasna asaganu kitaabka asunna la yidhaahda buu leeyahy wa liabi qaasim allaalikai yani hibatullahi allaalikai isaguna kitaabkaasuu leeyahay wa limuxamed bni nasr almarwasi maxamed ibni nasr almarwasi kitaabka asunna la yidhaahdo ilaa hadda labaatanaan marayna wa salafi asxaabi alxadiid liabi cumaan asaabuni ayuu isaguna kitaabkaasuu leeyahay walibaana libni bata ibni bata alcukburi isaguna kitaabkaas alibaana la yidhaahda buu leeyahay altawxiid libni khusayma imaam اla'ima isaguna ibnu khusaymana kitaabkaas oo leeyahy saaxibu saxiixi weeye kitaabkaas altawxiid la yidhaahda buu leeyahay wاtawxiid libni manda isaguna kitaabkaasuu leeyahay tawxiid la yidhahdo wاliimaan libni abi shayba ibni abi shayba kitaab kaloo la yidhah aliimaan uu leeyahay wاliimaan liabi cubayd alqasim ibni salaam alqaasim ibnu salaam isaguna wuxuu leeyahay kitaabka aliimaan la yidhaahdo sharxu sunna lilmusani saaxib shaafici imaam shaafic ardaygiisii oo saaxibkiisii ahaa kitaabka la yidhahdo sharxu sunna ayuu leeyahay oo muctaqadka ahlu sunnahu kaga hadlayo wa sharxu madaahibi ahli sunna libni shaahiin sheekhaas la yidhaahdo ibni shaahiin wuxuu leeyahy kitaab kale sharxu madaahibi ahli sunna wasunna almusamaatu alxuja fii bayaani almaxaja wa sharxi caqiidati ahli sunna kitaabkaasna waxaa iska leh liqiwaami sunna abiqaasim ataymi alasbahaniy ninka qiwaam sunna la yidhaahdo kitaabka alxuja fii bayaan almaxaja la yidhaahdo ayuu isaguna leeyaha weya wuxuu leeyahay wa usuulu sunna usuulu sunna ou leeyahay liabi cabdillaahi ibni abi zamniin sheekhaas ayaa usuulu sunna buu leeyahay washariica lilaajuri sheekha aajuri la yidhaahdana kitaabka ashariica la yidhaahda buu leeyahay waictiqaadi ahli sunna ictiqaadi ahli sunna oo kitaabkaasuu leeyahay abi bakr aismaaciili waa culamadii bukhaariga shuraxdiisi ka mid ah weyaan sharaxdaybuu ka mid yahay wasuna libarbahaari ama sharxu sunna layidhaahdaa lilimaam albarbahaari shiikha barbahaari layidhahdaa iskale waliimaanu libni mandah iimaan kitaabka layidhahdo ibni mandah uu leeyahay ayaa isagana kutubtaa ka mid ah waliimaan lilcadani ayaa iyaguna ka mid ah cadani sheikha la yidhahdo kitaabka uu leeyahay waalcarshi limaxamed bni abi shayba maxamed ibni abi shayba kitaab alcarshi buu leeyahay waalqadar libni wahbin kitaab alqadar kitaab la yidhaahdo oo leeyahay ibnu wahbi uu leeyahay waalqadar liabi daauud ayuu isaguna sheekha abu daauudka kitaabka kitaab alqadar uu leeyahay wاlru'ya wاsifaat wاnuzuul saddexdaas kitaab alru'ya iyo asifaat iyo annuzuul liimaam daar qudni daar qudni ayaa iskale weeyaan wa risaalat sijzi yani risaalada la yihahdo risaalatu zijdi ilaa ahli zabiid dadka reer zabiid la yidhaahdo oo u dirayna shiikaas baa iskale la yidhaahdo liabi nasr sijdi la yidhaahdo waa kitaab la yidhahdo alraddu calaa man ankara alxarfa wasawt la yidhaahdo dadka kalaamka ilaahay sawt ma leh xarafna male odhanaya buu kitaabka ku radinaya waxaa ka mida ah wa jawaabu ahli dimashqa fi sifaati ou leeyahay likhaiib اbadaadi alimaam alkhatiib albakdaadi kitaabkaas uu leeyahay ayaa kutubtii ahlu ay qoran ka mida ah. wasunna baa ka mid ah liabi axmed alasbahaani almacruuf bilcasaal sheikhaas ayaa isagana kitaabkaas uu leeyahay wasunna liyacquub alfasawi yacquub alfasawiy sheikha yacquub alfasawi la kitaab sunna la yidhaahda buu leeyahay wasunna lilqasaab sheikha alqisaab la yidhahda kitaabkaasuu alifay wausuul sunna labi bakr cabdilaahi بن zubayr alxumaydi waa taqaanaan yani sheekh lbukhaari yani kitaabkaas isagana kitaab wuxuu leeyahy usuul sunna la yihaahdo wsunna laxmed bni isxaaq yani axmed ibni isxaaq isagana kitaabka sunna la yihahdo buu leeyahy wlusuul kitaabka la yidhaahdo oo liabi camrin aalamankiyi sheekha la yidhaahdo kutubtaas waa sideed iyo afartan kitaab ayuu shiiku noo sheegay waayriha kaiiru kaiir yani iyo kutub kaloo aanan meesha ku sheegin ayay ahlu sunnihii ay muctaqadkii ahlu sunnaha ama salaf saalix caqiidadooda ay ka qoreen wahaakada waaa sidaasoo kale ihi wahaakada sidaasoo kale kutiba la qoray wahaakada waxaa tidhaahdaa sidaasoo kalebay kutubun kutubu man dad kutubtoodna waa la mid wahaada kutubu man dad kutubtoodna waa la mid wahaakada kutubu man dad kutubtoodna taasoo kale la mid tahay jaaa bacda haaulaai culammada aan soo sheegnay gadaashooda yimid oo min ahli sunnati ka mid ah kutubtaas aan soo tirinay dad ka dambeeyey culamo ka dambeeyey ayaa iyaguna tiro badan ka kutubi ibn cabdilbar yani maarata abu cumar ibn cabdilbar ood garanaysaan kutubta uu leeyahay oo muctaqadka ka alifay wacabdilkhani almaqdasi wabnu qudaama almaqdasi wabnu taymiya wabnu اlqayim wاldahabi wabnu kafiir wamaxamed ibni cabdilwahaab wahayrihim aimadaasoo dhan kutubo badanay leeyihiin fiiha kutubta dhexdeeda waxaa ku sugan bayaan lmuctaqadi saxiixi ictiqaadkii caqiidadii saxiixa ahayd ayaa dhexdeeda ku sugan iyo wlixtijaaju lahu yani ictiqaadkaas muctaqadkaa saxiixa ah xujaysigiisa la xujaysto wa kashfu shubuhaati ahli alahwaa dadka ahlubidaca ahlulahwaag oo ahlubidac wey yacni shubhooyinka ay diinkan soo dhexgeliyeen ceebtooda bidcadaasi muujinteedii iyo faydideedii la faydo oo inay yani bidac tahay la tuso kutubtaas tusinayso ayaa dhexdeeda ku sugan buu leey arrimahaasi weeyaan wanaxnu annaguna nadkuru waanu waan sheegaynaa jumalan qaybo jumlooyin oo min ictiqaadi haaulaai safwa dadka mukhtaariinta ahe lasoo doortay oo ahl sunnaha ah ictiqaadkooda ka mid ah ayaanu soo qaadanaynaa oon xusi doonnaa calaa wajhi ikhtisaar anagoo soo gaabinayno dariiqa aan kusoo gaabinayno ayaan kusoo qaadan doonaa wamaa tawfiiqii ilaa billaah aniga towfiiqdayday waafajintaydu ma aha ilaa billaahi ay bimacuunat illaah alla kaalmayntiisoo ii kaalmeeyo calayhi arrinka ugu kaalmeeye mooye wax kaloo yani waafajin kale malihi alla unbaa kaalmaysanaya tawakaltu allaan tala saartay wa ilayhi ilallaahi baan uniibu u noqonaya kutubtaas aan soo sheegnay oo aad u tirada badan iyo kayrkoodoon la sheegin annaga haddaan soomaali nahay lama soo gaarin kutubta ashaacirada iyo mutakalimiinta ayaana soo gaartay dadkii kutubaha akhrisan jiray waad garanaysaan toddobada caqiidaa la dhihi jira waa taqaanaan caqiida nasafiya maxaa la yidhaahdaa caqiida sunuusiya jawharat اtawxiid badul amaal caqiidadii ashaacirada iyo maturidiyada bese annagana soo gaartay kutubtii salaf saalix oo dhan nama soo gaarin iyo dadkii ahlu sunnaha ay qoreen oo dhan horay matbuucu ma ahayn marka dadka waxyaalaha hadda dad badan ay ku dhegan yihiin waxa waaye wuxuu khilaafsan yahay muctaqadkii ahlu sunnaha ama salafu saalix ay lahaayeen leanna waxaa u hormaray kutubtaasaa u hormartay insha allahu markaan sifaadka iyo meelaha ka hadlayno kutubahaasna ee caqiida alcashaacira la yidhaahdo oo hadda soomaalida markay wadaadadu abtirsanayaan fulaan wuxuu leeyahay shaaficiyu madhaban wuxuu leeyahay maaragtay alashcariyu caqiidatan maxaa la yidhaha alariiqatu alqaadiriya ariiqatan yani saasoo kale ku abtirsadaa marka ashaaciradaasi madhabkaasi ma khilaafsan yahay mise waa waafaqsan yahay madhabkii ahlu sunnaha waan arki doonaa meelaha sifaatkii markii la tago mana ka hadlayno calaa wajhi ahwaa kutubtii sunuusiyihii jawharat tawxiidkii ee maxaa la khariidat lbahiyihi kutubtii la yaqiinee la akhrin jiray aan insha allahu tacaala fiqiraad ka soo qaadan doona aan arki doona biidn illahi tacaala hada wbilahi towfiiq wsala allah wslm cala nabiyina mxamedi waali sbi slm